oo qofkii loo ogol yahay iyadiyo ay marsan tahay inuu ku tukadaa ma jirto ila alyasiiri ama ila alyasiira labaduba way iska bannaan yihiin ila alyasiiri inta yar mooyaane ee min addami dhiig ah iyo walqayxi malaxdii fayucfaa canhumaa labadan waa la saamaxayaa fii thawbin xaal ay ku sugan yihiin maradii aw badanin ama jirhkii oo watasixu salaatu salaaddii way ku asaxaysaa macahumaa ay maca wujuudihima iyagiyo markaa aw maca talabusi bihima iyadiyo qofkii ay marsan yihiin najaasadii ay jirhkiisii marsan tahay ama dharkiisii ay marsan tahay iyay salaadii asaxaysa haddii oo dhiiggii qofka ah ama dhiig meel kale kaga soo duulay ah neefu gowrac iyo dhiig kaga soo duulay oo kale ama malax saasoo kale ah iyana baa marsan maradiisii ama jirkiisii waa saamax uu iskaga tukan kara inay yar tahay inay badan tahay maxaa lagu kala garanaya curfi wixii curfi ahaan la odhanayo way badan tahay najaaso badan baa ku marsan taas baa markaa la odhanaya curfi ahaan way badantay tii curfi ahaan la odhanaya maye ma badnana de iyaduna ma badnee way yar tahay baa markaa ay noqonaysaa markaa curfigii dadka iyaa loo celinayaa badida iyo yarida waxa ay saamax ku yihiin waa uun jirkii iyo maradii laakiin saamax kuma aha waxyaalihii kale haddii biyihii ku dhiiggaasi uu ku dhaco ama sharaabkii iyo wixii la cabayey uu ku dhaco de waa inagii soo marnay oo biyihii waxaa la eegayaa qulateyn miyay ka yar haday qulateyn ka yar yihiin kol haddii dhiig ku daatay haba yaraadee nijaas bay noqonayaan oo la kala eegi maayo dhiiggani wuu yaryahay iyo ma yara kii ilima qabatayga ahaa saynu soo marnay ayuunbaa laga soo reebi wailaa ma waxaa kaloo la soo wa ilaa maa waxbaa wax mooyaane isna oo la soo reeyay shay shay mooyaane oo laa nafsa lahu aan dhiig lahayn saailatun dhiiggaasoo dareeraya saailatun nafsiga ama dhiigga ayay nacti u tahay xaggii markaa laa nafsadoo wada socota iyay u noqonaysaa xaggi maxal ahaan maxalkooda maaragta yaa marfuuca baa la yidhahdaa saailatun saasaa loo odhan saailatan haddii la yidhahdana waa caadi laa nafsa lahu saailatan oo aan lahayn dhiig markaa dareeray wixii aan waa maytadii baktigii aan dhiig lahayn sida quraantii iyo kaneecadii iyada lafteedana iyo day kaneecadu markaa dee dhiig badan cabtay oo dhiig leedahay iyada lafteedu waa iska saamax haddii aanu qofku ogaan isu marin laakiin kaneecadii baktiga ahayd baa laga hadlayaa imika dhiiggeedii maahe hadday iyadii biyihii ku dhex bakto eh, wailaa ma waxbaa la reebi isna ay shayin baa la reebi laa nafsa lahu saailatun aan dhiig dareeraya lahayn kaneecadu markaa kuwaasii gelaysa hadda iyadu sideeda dhiig uma laha barambaradii wixii lamidka ah ka dubaabin sida duqsiga iyo wanamli quraantii idaa waqaca hadduu ku dhaco fil inaai weelkii oo wamaata fiihi uu ku dhinto fa inahu laa yunajisu waxaas isaguna weelkii biyuhu ku jireen ama sharaabku ku jiray markii uu ku dhex dhaco ee uu ku dhex dhinto ma nijaasaynayo wafii bacdi nuski nusakda kitaabka qaarkood ah waa kuqor idaa maata fi linaai waalkii markuu ku dhex dhinto oo waqcadaas bedelkeeda ah idaa waqaca fi linaai wamaata fiihi baa waxaa ka bedelahayd idaa maata fi linaai way istageysa waafhama wuxuu ina fahamsiiyey qowluhu hadalka uu sheekhu yihi waqaca ay binafsihi waa markuu isagu iskii ugu ka fahnay oo ina dareensiiyey annahu low ulixa haddii ogaan loogu tuuro maa laa nafsa lahu saa'ilatu wax aan dhiig dareeraya lahayn haddii fil maaici dareerihii biyihii yaraa ama wixii sharaabka ahaa haddii ogaan loogu dhex rido dara dhibaatuu keenaya u nijaasaynay wa warkaa isagii maa waxweeye jazama bihi uu jazmiyey uu go-aan ka dhigay yani mid aan khilaafba ku jirin uu ka dhigay araaficiy imaamkii raaficiya fi shari sahiir sharxiisa yar raafici wuxuu leeyay sharax weyn iyo sharax yar sharxu lkabiir alcasiiz baa lagu magacaaba ama alraafici alraaficiy lkabiir hadday ku ihahdaanna waa yani waa sharxu raaficiyi lkabiir wafi raaficiy hadday ihahdaanna waa kaasu ay wafi kitaab raaficiy kan markaa asharxu sagiirna waa kitaab sharaxuun isaguna ahoo wajiizka ayuunbu isaguna sharaxaya sida sharxulkabiirkuba uu wajiizka khasaale u sharaxayo ba sharxu sagiirkuna wajiiska ghazaali unu sharaxaya marka isagu weli waa makhtuud weli lama daabicin uu yaallaa isagoo makhtuud oo gacan ku qoran meelaha qaarkood baa la sheegay in lagu xaqiijinayo lakin weli wax daabacan oo soo baxay maynaan arag marka sharixiisaa yar arrintaa arrintaa wuu ku go-aamiyey buuo jazmi jazmi haddii la yidhaahdo macnahedu waa khilaafba muu gelinin in haddii ogaan uu markaa waas markaa baktigaa yari uu nijaasaynayo sharaabkii iyo biyihiiba biyihii yaraa walam yatacarad kagamu hadan lihadihi اmasأalai mas'aladani fi اkabiir sharxulkabiirka masaladaa kumuu sheegin buu yii laakiin sharxu ayuu ku sheeguu jasmiyey dee kol haddii uu sidaa u jasmiyey nawowiya oo ku khilaafayna aynaan haynin saasay iska noqonaysa iyado oo de farqiga udhaxaynaya waxa weeye waxaan biyaha iyo sharaabkii in laga ilaaliyo ayaa adag markaa markuu ku dhaco waa saamax lakin haddaad adigu ogaan ugu riday dee saamax noqon maayo adigaa la doontay waidaa kaurat hadday badato maytatu maa laa nafsa lahu saailatu baktiga waxaan aan maaragtay dhiig dareeraya lahayn quraanjo badan madaqsi badan haddii uu sharaabkii ku dhaco oo wahayarad ay markaa najaasadii maarata baktigii uu bedelo maa waqacat fii wixii uu ku dhex dhacay najaasad buu nijaasaynaya saynu hore usoo aragnay inagu af soomaaligu baynu ka soconnaa cibaarada kuma socno kitaabka dadka qaarkood waa laga yaaba laqbadii qaabkay u barteen inay la waayaan oo najaasatu wuu marka la ihahdo way nijaasaynaysaa weeyaani maaragta lakin qaabkaaynu mar haddaynu n wixii ku dhacay wuu nijaasaynaya baynu ohanayna si af soomaaliga ku toosan iyun ugu hadlaynaa waxba laqbadii ha raadinna dad labadaa fisla doonato waxaan fool waxaan markaa qurux badnayn baa soo baxay marka meydkii ama baktigii haddii uu ku dhaco biyihii oo uu ku bato duqsi badan baa ku dhacay ma quraanjo badan baa ku daadatay oo ku wada baktiday markaasay urtii bedeshay ama dhadhankii bedeshay ama midabkii bedeshay waa nijaasoobi la odhan maayo waxani dhiig ma lehe waxba ma yeeleysa la odhan maayo kol hadday bedeshay waa nijaasoobi waidaa nashaad hadday ku dhala ka dhalato haadihi lmaytatu baktigani shaygan baktigii hadduu ka dhasho min almaaici dareeraha hadduu ka dhasho kaduudi khallin waaba khalka dirxigii kudhex dhalanaya iyo wafaakihatin faakihada dirxigii kudhex dhalanaye lam tunajishu qacan nijaasayn maayo waxaa ku dhex dhalanayaa nijaasayn maayo qacan qacan waa jasmanti unbay la micno tahay yani khilaaf la-aan waxaan hadduu yahay wax maaragtay sidiisa horeba meeshan ugu dhex dhashay oo faakihada wixii ku dhex dhalanayay iyo timirta wixii maaragtay ku dhex dhalanayay iyo sidoo kale khalkii waxaan ku dhex dhashay iyo jubnigii aynu soo marin waxyaalahaasi wixii ku dhex dhalanayaa mar haddii uu isaga ka dhex samaysmo isaga ku dhex dhashay waxba marka kaasi isagu ma nijaasaynayo wayustathnaa waxaa laga soo roobi maca maa dukira hunaa inta halkan la sheegay maciisa waxaa kaloo la soo reebi oo lagu dari masaa'ilu masaa'il kale oo madkuuratun lagu sheego fi lmabsuudaati kutubta faahfaahsan oo sabaqa bacduhaa barhkeed aynu ku soo aragnay oo nagu soo hormaray fii kitaabi ahaara kitaabu ahaarihi walxayawaanu kulluhu aahirun noolihii siduu u dhan yahay waa aahir ila lkalba aygii mooyaane iyo walkhinsiira doofaarki iyo wamaa tawallada minhum aan labadaasi wixii ay iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood iyo maca xayawaanin aahirin xayawaan kaloo aahiri ay abu shujaac tasduqu waxay ku dhacaysaa ay ku dhaboobi oo ay markaa yani e, faa'iideyn weeye biahaarati duudi way ku dhaboobi in dixrigiina ama dirxigii uu isaguna daahir yahay almutawalidi ka dhashay min anajaasati najaasada baktigii marka neefkii bakti uu qarxo waa kan dirxi badan baa ku dhashay dirxigaa xukunkiisu waa maxay haddii lagu yidhahdo intuu nool yahay waa daahir markuu dhintana muxuu isu bedelay maytatu maa laa dame lahu saail eh, dee najaasadii waxaan soo dhex maro mutanajis unbuu noqonaya wa najaasa marsan tahay unbuu noqonayaa laakiin isagu maarata daata ahaantiisa nijaasu noqon maayo di biyo inta lagu shubo haddana ay cararto baranbarada iyo adigoo biyaba ku shubay maga ay haddana biyo kala tiimbato waxba markaa ma nijaasaynayso walmaytatu kulluhaa maytadii dhammaanteed najisatu nijaas weeyi bakti oo dhami waa nijaas ila samaka kalluunkii ka soo reeb ama xayawaankii badoo dhanba waljaraada iyo cayixii iyo walaadamiya bani aadamkii wa fii bacdi nusakh nusakda kitaabka qaarkeed waxaa ku qoran wabna aadama ibna aadamkii waa islaalkii ay meytatu kulli minhaa baa loo jeedaa waxaasoo dhan meytadiisa kalluunka baktigiisii ayaxa baktigiisii iyo qofkii bani aadamka aya dhintay fa inahaa saddexdaasi aahiratu aahir weeye iyadu wa yuqsalu linaau waa la maydhi weelkii min wuluuqi lkalbi baa laga maydhi ayga markaa carabgelintiisi afgelintiisi haddii weygii aygii uu afka geli u dharqado weelkii waa la maydhi iyo walkhinziiri doofaarkii haddii uu afka geliyo sabca maraatin toddoba jeer baa la maydhi bimaain tahuurin biyo tahuura baa lagu maydhi ixdaahunna toddobadaa mid ka mid masxuubatun iyadoo ay tahay mid markaa la raaciyey bituraabi ciid la raaciyey ciiddii attahuuri iyaduna wax daahirinaysay ciiddaas ama maaragtay taas oo ciiddaasoo iyo cumul maxalla mutanajisa meeshii nijaasowday la wada gaadhsiinayo ciiddii baad wada gaadhsiin biyihiina waad ku shubay ama dee baad intaad walaaqday ciiddii aad markaa meeshii nijaasta lahayd wada gaadhsiin fa in kaana almutanajisu hadduu yahay waxaan ku nijaasoobay bimaa dukira waxaa la sheegay aygiiyo waxaa la midkaa ah. fii maain biyo haddii uu ku dhex jiro jaarin socda kadirin oo Eh, waxa weeye yani boorhaysan biyo markaa ciidle oo aan saafi ahayn haddii oo dareeraya daadkii oo kale ciid buu wataa waa kan midabkii ciid daba qaadanaya biyaha kadirka ah ee midabkii ciidda yeeshay haddii najaas wixii waxaan ku nijaasoobay markaa uu u yaallo halkaa ku dhex jiro kafaa waxaaba inagu filan uun muruuru sabci jiryaatin in ay marto toddoba dufcadood alayhi inay markaa isagii dulmarto bilaa tacfiirin iyadoon ciid kaleba waxba la marmarinin daadkiioo ciiddiisii wata ayaa wixii nijaasoobay aygu uu nijaaseeyey soo maray oo soo dulmaray toddoba qayboodoo daadkii hadday marto toddoba jiryo waxaa loola jeedaa intii markaa dul socotaaba waa jiryo intaasi markay dhaafto in kala hadda haddana ila waa xidhiirsan yahe qayb labaad baa soo gelaysa oo isku xidhiirsante waa tii labaad markay saa haddana halkaasi u dhaafto tan kale soo gashay wixii way soo daba socdaan toddoba qaybood oo biyihii markay sidaa u maraan wixii waa daahiroobi waxba inaad adigu ciidayso uma baahno dee biyo ciid labaa maray waidaa lam tazul haddii aanay suulin caynu najaasati lkalbiyati najaasadii kalbiyada ahayd caynteedii ilaa bisitti khasalaatin maalan toddoba khasladood toddoba maydhi mooyaane hadii aanay wax kale ku suulin cafwan lix nacam bi bisitti khasalaatin lix khasladood ama lix maydhi mooyaane maalan tusaale ahaan hadii aanay wax kale ku suulin xusibad waxaa laga soo qaadi kulluhaa lixdaaba maratan waaxidatan xabad keliya eeg caynu najaas waa najaasadii ayniga ahay aygii baa ku kaadishay kaadidiisii meesha ka uraysa waad maydhay weli way uraysaa mar labaad baad maydhay way uraysaa mar saddexaad baad maydhay markaasay urtii go'day markaa urtu go-dunbaad kow odhanaysa markaa waxaan cayntii ay suushay ee meeshii raadkii ka tirmay ayuunbaad kow odhanaysa ilan macno male wixii oo najaasadii oo meesha ka urayso dul saaran intood biyo ku shubtay inaad kow tiraahdo suurta najaasadii meeshii taalla maxaa kow oo haddana laba tiraahdo oo saddex tiraahdo macno ma samaynayso marka najaasadii meesha ay ka tiranto baad kow odhanaysa deetana lix kale ayaad markaa haddana u tirinaysa oo de waxa kaleba wixii aan tii ayga ahaynba kol haddii urti iyo wixii ay jiraan waad ku celinayso ad ku celinayso ad ku celinaysa ilaa uu ka dhammaado markaa uu ka dhammaada waajibkii dhacayay tan ayguna wixii kale lix kaley dheerta intii kuwa kale u baahnaayeen way u baahan tahay lix kalena way dheerta markaa markii aad wixii uu suulo cayntii ay meesha ka baaba'da iyo raadkeedii markaasunbaad kow odhan waidaa lam tasuul haddaanay ku baabi'in caynu najaasati alkelbiya najaasadii kelbiyada ahayd kelbiyada waxa loo jeeda yani tii ayga iyo waxa la midka ah doofaarka iyo wixii la midka ahaa ka timid ilaa bisitti khasalaatin lix maydhi mooyaane wax kale haddii aanay ku zuulin maalan tusaale ahaan weeye lixdu de shantii baa lamida afartii baa lamida saddexdii baa lamida xusibat intaa waxaa la xisaabini uun kulluhaa dhammaanteed maratan waaxidatan hal mar baa laga soo qaaday deetana intii harhsanaydna waa la dhamaystiri walardu turaabiyatu dhulkii ciidda lahaaye ciidda ahaa alardu turaabiya dhulkii ciidda ahaa dhulkii aan ciidda ahayn baa ku baxay de meel dhagax iyo wixii lamidka ahaa baa meesha ku baxay dhulkii ciidda ahaa ee boorka ah lahaa laa yajibu waajibi maayo aturaabu fiiha in ciid la mariyo calal asaxi aygii meeshii uu ku kaadshay ee dhulka ahayd waad eegiyo hadday sallax tahay meel aan ciid lahayn hadday tahay dee toddoba jeerna waad maydhaysaa marna ciid baad u raacinaysaa haddii laakiin meeshan aygu ku kaadshay ay ciidba tahay iyadiiba boodh leedo ciid tahay waxba inaad ciid kale ku duldaadiso macna ma keenaysa lix toddoba goor un maydh toddoba goor un biyaha ku mayd marka walardu turaabiyatu dhulkii markaa boo ciidda ahaa laa yajibu turaabu ciid markaa in lagu eh, mayraa ama lagu shubaa markii la mayrayo waajibi maayo fiiha dhulkaa daahirinteeda marka la daahirinayo cala asaxi sida xooga badan wayuqsalu waa la mayri min saairi ay baaqi najaasaati saairdu bimacnaa baaqi maante baaqi najaasaati najaasooyinkii kale maratan hal mar un baa la mayri waaxidatan wixii aan ay iyo waxa lamida ka iman hal mar un la mayri wa fi bacd nusakhi nusakhda qaarkeed waxaa ku qoran maratan ta'ti calayhi hal mar oo wada gaaraysa wey والثلاث صدحد وفي بعض النسخ والثلاثة تبا كو قرنه او تالا اي لا سقط لكن ثلاث تا ايات صح لو مرات ثلاث ومرركي وي والثلاث صدح دي غوربا افضل فضل بدوي marka waa markii aanay de najaasadu cayniye ahayn ayaa halka mar kugu filan yahay lakiin hadday cayniye tahay waa in cayntii ay suusho ama mar ha noqoto ama toban ha noqoto waclam waxaad ogaataa ana khusaalata najaasati biyihii najaasada lagu maydhay biyaha najaasada lagu maydhay khusaalo la yidhaahdaa bacda tahaarati lmaxali meeshii markay daahir noqoto meeshii almaqsuuri la maydhayey daahiratun biyaha lagu maydhay iyaguna waa daahir in infasalat waa haddii biyahaasi ay ka baxeen meesha waxaan la maydhayay hayra mutaayiratin iyagoon bedelayn biyihii iyagoon bedelayn meesha ka baxay meeshiina ay daahir noqotay biyihii iyaguna waa daahir walam yazid wasnuhaa haddii aanu kordhin miisaankoodu biyahaasi bacda infisaalihaa camaa kaana markii ay markaa ka baxeen biyahani wixii markaa eh, dee jirayee lagu maydhayay ama mara ha noqdo ama wax kale ha noqday wixii lagu maydhaye nijaasta ahaa markii ay ka baxaan biyahaasi haddii aanay isbedelin miisaankooduna aanu kordhin waa daahir bacda ictibaari iyo kadib waa korarkaasi waxaa la xisaabin bacda ictibaari miqdaari ma marka la xisaabiyo qadarka intii yatasharabhu lmaqsuulu uu cabayey waxaan la maydhayaa min almaai biyaha uu ka cabayey dad maro maydhayso dee maradii biyaha waxbay kala haraysa intay ku wada shumaan haddana kama wada baxayaan qoyaan baa ku haraya qoyaankan ku haraya biyihii qayb kamid ula haraya marka marka intaana la xisaabiyo oo la qiyaaso inta soo hadhay waa inaanay siyaadin haadaa warkaa aynu sheegaynaa in lam tabluq qullatayni waa haddii biyahani aanay qulatayn gaadhin fain balagathum hadday biyihii badnaaye qulataynkaha gaadheen fa sharطu cadamu taayuri wax kale la eegi maaye ma isbedelin unbaa la odhan haddaanay isbedelin waaba ahuur aahir keliya maahe ahuur baabay noqon haddii ay isbedelena de waa nijaas markaa biyihii qulataynka ahaa ama waa ahuur ama waa nijaas meel dhexe male kuwii laakiin qulataynka ka yaraay khusaalada ahayd wax ku maydhay labadan unbay udhaxaynayaan daahir iyo iyo najis iyunbay udhaxaynayaan ee dahuur marnaba noqon maayaano dee waa biyo mustacmalo horeynuu soo arag marka nijaas waxay noqonayaan haddii markaa shuruudaasi la waayo hadday biyihii isbedeleen waa nijaas haddii miisaankoodii kordhay dee macnaheedu waxa weyaan maradan aad maydhaysa maalan kaadida lahayd bay kaadidii kala soo baxeenoo waxaan ku siyaadada ihi waa kaadidiibaa markaa imanaysa markaa kaadidiibaa ku jirta nijaas bay noqonayaan sidoo kale haddii meeshii aad maydhaysay aanay weli daahiroobin biyihii waad meeshii maradii waad maydhay biyihiina waa ka baxeen laakiin weli meeshii kaadidii baa ka uraysa oo maradii daahir may noqon biyaha ka baxay waa nijaas halkaa maxaa ka soo baxaya adigoo maradii maydhaya bay biyihii kugu duulduulayaan aada marada ku maydhaysay haddaanay maradii daahiroobin biyaha kugu duulay waa nijaastii maxaa lagaa rabaa marka meeshan ay ku duuleen aad ka maydhaa lagaa doonay ولما فرغ المصنف شيخ markuu ka baxay buu yiri mimma yaturu bil wixii maaragtay mayriga lagu daahirin jiray sharaaca wuxuu guda galay fiima yaturu wixii ku daahiroobay bil istihalati isbadalka وهي استحاله انقلاب الشيء والشيء انه رغمو من صفه صفه وانه كبدلمو الى صفه اخرى او صفه كلو isku rogo فقال wuxuu yiri wa takhallalat haday khal isu bedesho al khamratu alkhamratu tada waa la raacin karaa laakiin waxaa ka fasiixsan alkhamru sida qur-aankaba ku jirto inama alkhamru oo bilaa ta ah sidaasaanay muanas ku tahay oo af carabiga alkhamru somalina khamrigu baynu leenahay hadda waa mudakar laakiin af carabiga alkhamru sideeda waa muanas oo tadkiirkuna waa ku bannaan yahay bay yidhahdaan laakiin taaniiska ayaa markaa u badan wahiya khamradu almuttakhadatu min maai alcinab waa ti laga sameeyey buu yihi biyihii canabka biyaha canabku waa maxay wii canabka laga tuujiye canabkii markaa tuujiso biyaha ka baxaya ee casiirka ah ayaa markii ay isbedelaan ay markaa khamri isu bedelaan ay wax sikhraaminaya noqdaan iyaa khamri la yidhaahdaa buu marka wuxuu doonaya sheekhu inuu inoo sheego wixii kale wax sikhraaminaya aan canabka laga samaynin khamri lama yidhaahdo waana markaa maslada culamada maarata luqadu ay isku hayaan iyo culamada fiqiguba kamri ma wixii canabka laga tuujiyey unbaa la yidhaahdaa mise wax kastoo sharaab kastoo wax sikraaminaya kamri baa la yidhaahdaa muxtaramatan kaanat ilkhamratu awlaa khamrigaa aynu ka waramaynee markuu khaloobu daahiroobaya aynu leenahay ama khamri muxtarama ha noqdo oo ixtiraam leh iyo ama ha noqdo mid aan ixtiraam lahayn kaa ixtiraamkani waxa weeye gaalkii inagu dhex noolaa ee khamriga haystay gurigiisa ku qarsanayay halkiisa iskaga cabayey ee diintiisu aanay ka xarimin khamrigiisa waa khamri muxtarama baa la odhanaya yacni inooma banaana inaynu ka daadinno oynu ku xadgudubno marka waa khamri muxtarama baa la odhanayaayo dhowr waxa weeye inaynu ku xadgudubno aan la ogolayn waxaa kaloo khamri muxtarama noqonaya qofkii muslimka ahaa ee canab tuujistay dee tala daayey intuu khamri noqonayo isagoo uga dan leh inuu khal ka samaysto inuu khamri aan ku cabo ma doonaye wuxuu doonayaa inuu khal ka samaysto isagana khamrigiisaasi waa muxtaramo kol haddaan ninkan uu khamriga cabo lagu ogeyn uu ina yidhina saasaan u samaystay waa loo daynaya oo laga taaban maayo marka haddaba khamrigii ama kii muxtaramka ahaa ha noqdo ama kii aan muxtaramka ahayn ha noqdee haddii uu khal isu bedelo wa macnaa takhallalat takhalalada macnaheedu waxa weeye saarad khallan khal marka uu khamrigii noqdo wa kaanat sayruuratuhaa khallan iyada oo noqoshada khamrigani uu khal noqdayna binafsiha iskii ay tahay iskii buu khamri u noqday ayuu khal u noqday khamri buu ahaa markaasuunbuu iskii haddana khal isu bedelay dahurat khamrigii markuu khal isu bedelay daahir buu noqday khamrigii nijaasta ahaa khal markuu isku bedelay daahir buu noqday wakada taa waxaa kuula mida low takhallalat haddii markaa khamrigii uu khal isu bedelo binaqlihaa oo isugu bedelo rarid laga raray min shamsin qorax ilaa dilin oo hadh la geeyey waa cagsiyi ama cagsigiisoo hadh inta laga soo qaaday qorax la geeyey oo markaa deetna isbedelkaa jawigu isbedelay haddii markaa khamrigii intuu isbedelo uu khal ku noqdo daahir buu noqonaya wain lam tatakhallal haddii aanay khal isu bedelin alkhamratu khamrigii binafsiha iskii haddii aanu khal isugu bedelin bal takhallalad ee uu khal isugu bedelo biarxi shayin fiiha in wax lagu daro lam tathur aahiroobi maayo kamrigii haddii iskii aanu khal u noqonine adigu aad wax ku dartay ama wax ku dar markaa maado bedesha ama biyaba ku shub ama eh, qori iyo wax ku dhex rid haddaad adigu wax aan khamrigii ka mid ahayn ku dartay deetana sidaa uu isku bedelay daahir noqon maayo oo waxaa la yidhi waxan aad ku dartay hadduu doono qori aad dhexgelisayba ha noqdo qorigii markaad khamrigii dhexgeliso dee qorigii wuu nijaasoobaya ila nijaas baad dhexgelisay hadhow khamrigii markuu isbedelo khal isu bedelo khamrigii wuu daahiroobay laakiin qorigii nijaasta ahaa baa ku dhex jira dee sharaab wax nijaasa la dhexgeliya muxuu isu bedelaa nijaas buu noqdaa marka waxa weeyi qorigii isaga ku nijaasoobay buu hadda isagu ku nijaasoobayaabaa ama biyihii aad ku dartay ee khamriga ku nijaasoobay baa markan uu khal isu bedelay iyagii dib u nijaasaynay wa idaa aharat ilkhamratu khamrigii markuu aahir noqdo ahura waxaa kaloo aahir noqon darfuhaa weelkeedii tabacan laha oo iyada markaa raac markaa raace u ah ahara iyo ahura waa isku mid labadaba waa loo dabdin karaa ahara markii khamrigii uu daahir noqdo dee buu ku jiraa weelkii ka waran dee markii hore khamrigu ku jiray weel nijaasi ku jirtu ahayo weelka laftiisu mid nijaasaysan buu ahaa laakiin markii khamrigii isbedeluu khal noqday al waxa weeye e, khamrigii waa kan daahir noqday khal isu bedelay weelkiina isna wuu daahiroobayaa baa la yii il haddaynu idhahno weelkii waa nijaas dib uu nijaasayn lahayo khamri aahira daahir noqonayaba lama arkeen faslu fii bayaani alxaydi walnifaasi walistixaada fasalkani kitaabu tahaaro u dambeeya wuxuu ka waramayaa caddaynta dhiiggii caadada ee dumarka iyo dhiiggii nifaaska ama dhalmada iyo walistixaadati ay wa listixaadati dhiiggii dhabar furanka yakruju min alfarj min alfarji farjigii waxaa ka soo baxa maarata xubinkii dadka eh, xubinkii dumarka alaaatu dimaa'in saddex dhiig damulxaydi dhiiggii markaa caadada wanifaasi kii dhalmada walistixaadati iyo kii dhabar furanka falxaydu caadadu huwa damu waa dhiigga alkhaariju soo baxaya fii sinilxaydi iyadoo gabadhu gaadhay dadii caado lagu yeelan jiray wahuwa tiscu siniina waa sagaal sanadood faakara faakaru dheh sagaalka ku cadaf faakara buu ii qoray lakin faakaru baa sax wahuwa da'daasi tiscu siniina waa sagaal sanadood faakaru iyo wixii ka badan sagaal sano iyo wixii ka badan ayay dee gabadhu caado ku yeelan kartaaye dhiiggii soo baxay iyadoo gabadhu maaragtay gaadhay da caadada min farjil mar'ati qofka dumara xubinkeedii ka soo baxa calaa sabiili sixati qaab caafimaad u soo baxa ayaa la odhanayaa caado ay laa licilatin waa kii aan markaa cilad iyo markaa xanuun jira awgii aan usoo bixin bal liljibilati wuxuu usoo baxay ciladuma usoo bixina jibiladii abeecadii abeecadii dumarka abuurkoodii baa sidaas min hayri sababi wilaadati iyadoo sababta soo saartay aanay ahayn dhalmo wa qowluhu hadalka sheekhu uu yihi walownuhu midabkiisu dhiiggaasi aswadu waa madow muxtadimun isagaaba inoo sii sheegi doonee muxtadimun yani waa madow u weeye aswadudii unbu si aad takiidinaya oo markaa xanuun leh laysa fii akari nusakhi matni nusakda matniga abushujaaca badankiisa intaasi kuma jirta wa fi iaaxi صixaaxi waxaa ku qoran ixtadama damu ereygaasuu macnaynaya ishtadad xumratuhu weeyaan buu yihi casaankiisiibaa daraaday xataa yaswada ilaa uu madoobaanay marka صixaaxu waa kitaabkii abu nasr aljawhari ismaaciil ibn xamaad صixaax اcarabiya taaj اlugati wa صixaax اcarabiya baa la yidhahda waa macaajimta ugu waaweyn ee carabiga ama qaamuusyada dadku qaamuusya u yaqaanaan qaamuusku waa midun midun baa qaamuus la yidhahdaayo waa kan qaamuuskan maa qaamuus almuxiit laakiin kutubta noocaasa qaamuusya lamid ah. hadda ima kuwii soomaaliga ay la daabacay qaamuuska af soomaaligaba maaragta qaamuus sideeda waa waa badda weyn markaa kita kitaab ka mida macaajimtii luqada macaajimtu waa kutubta ka waranta ereyada macnahooda ereyada macnahooda kutubta ka waranta mucjam kitaabka ka warrama mucjam baa la yidhaahda jamcuna waa macaajim qaamuus maaha deetana macaajimta mid kamida ayaa magaciisu qaamuus yahay soomaaliduna waa laba mucjamo dhan iyo ataa imika maarata carabta laftoodaa dad badan markaa qaamuus u haysta inuu macnihiisu yahay kitaab kasta oo ka warama ereyada macnahooda laakiin saas maaha haddaba qaamuuska kaa qaamuuska alqaamuus almuxida fayrus abadi wuxuu salka ku hayaa kitaabka kanuu ka soo jeeda saixulcarabiyaha oo de ka horeeyey fayrus aabaadi sideed boqol iyo dhowr iyo tobankii bu dhintay toddobiyo tobankii meelaha sideed boqol iyo toddobiyo tobankii laakiin eh, jawhari afar boqol ka hor buu dhintay saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan yani taqriiban afar boqol iyo afartan sanadood ama wax ka badan baa u dhexaysay sheekha qorayna wuxuu ahaa turki abu nasr ismaaciil ibni xamaad aljawhari turki buu ahaa asalkiisa af carabiga bartay carabta dhex qaaday afkoodii ururiyey kitaabkaas oo dee maantana mabuuca ayuu markaa ka qoray haddaba kitaabkaa sixaaxa waxaa ku qoran buu yidhi ixtadame isagoo macnaynaya ixtadama damu macnaheedu waxa weeyaan ishtadad xumratuhu dhiiggii aad buu u casaaday casaankiisiibaa daraaday xataa yaswada ilaa uu madow isu bedelay oo casaankii markuu ka batay buu madow isu bedelay waladacathu naaru dabkiibaa markaa gubay ayaa la yidhaahdaa ay axraqathu dabkii wuu gubay weeyaan marka yani ladaa cuntii buu inoo sheegayo ladaa macnaheed waxa weeye yani gabadhii xanuun bay dareemaysaa wanifaasu nifaasku huwa damulkhaariju waa dhiigga soo baxa caqiba alwilaadati dhalmada dabadeed falkhaariju kii la soo baxay maca alwaladi ilmaha markii ilmuhu soo baxay dhiiggii soo baxay aw qablahu ama horaantii yar markii gabadha fooshu ay haysay dhiiggii soo baxay laa yusamaa nifaasa kaasi dhiiggii dhalmada maaha nifaas lama yidhaho nifaas waxaa la yidhaahdaa markii ilmuhu soo baxay dhiigga ka dambeeya waxaan ka horeeya ama la socdaa nifaas maaha marka eh, wuxuu iska noqonayaa damufasaad muu xisaabsan yahay marka haddii gabadhiyo fooshi hayso dhiig ka yimaado salaaddii way tukanaysa laga yaba dadku ina wadaadku waa leey ma gabarh foolanaysaa salaad tukanaysa gabadhu hadday foolanayso salaaddu kama dhacayso qofkii xanuunsanayana kama dhacayso kol haddii qofka miyirkiisi uu joogo sakaraadkiiba ha haye kol haddii miyirkiisi iyo maskaxdiisi ay joogto salaadu kama dhacayso ina dhayarsada maha wuxu uhi falkhaariju maca alwaladi kii ilmaha la soo baxay aw qablahu ama hortiiba yani iyadoo fooshii maalan jirta laa yusamaa nifaasan nifaas lama yidhaahdo wa ziyaadat lyaai ya in lagu daro fii caqiba ereyga caqiba oo caqiiba la yidhaahdo sida fuqahadu ay u hadlaan luqatun qaliilatun waa af buu yidhi ama waa luqo waa lahjad yar oo naadir ah wal aktharu hadfuha sida badan waa inaan caqiiba la oranayo ada laga hadfo caqiba la yiraahdo bal qaar kood waxay sheegayaan ba caqiiba wax la yiraahdo oo bimacna caqibi inaan jirin ee caqiib hadii la yiraahdo waxa weey muaaqib buu noqonayaayo ma noqonayo bimacna caqiba oo bacda ah ma noqonayo marka caqiba bimacna caqiba waa lahni baabileey wal istihadatu istixaadadu ama dhiigga dhabar furanku ay damuhaa baa laga wadaa dhiiggii dhiiggeedii baa la sheegaya dhiiggii dhabar furkaa la sheegayaaye huwa damu waa dhiigga alkhaariju soo baxay fii hayri ayaami alxayd wanifaas waxaan ahayn maalmihii caadada iyo maalmihii nifaaska wixii aan ahayn wixii soo baxa ama dhiiggii qofkan dumara ka yimaada ee xadkii xaydka ama caadada ka baxsan xadkii nifaaskana ka baxsan baa waxaa la yidhahdaa istixaado laa calaa sabiili sixati waana mid u soo baxa laa calaa sabiili sixati wax aan ahayn caafimaad qaab caafimaad isagoma soo baxa dee xanuun buu soo baxaa oo dhabar furanku isagu dee waa xanuun wey wa aqalulxaydi dhiiggii caadada inta ugu yari zamanan xagga muddada markaynu ka eegno yowman wa leylatu wa habeen iyo maalin ay miqdaaru daalika intaa qadarkeed baa laga wadaa wa huwa arbacatu wa cishruuna saacatan afar iyo labaatan saacadood iyaa ugu yar wax dhiig caado noqon kara cala litisaali afar iyo labaatan kaasoo xidhiidh noqonaya almuctaadi fi lxaydi itisaalkaynu ka hadlaynaana waxa wey waa maa inuu dhiiggu afar saacadood shubmayuu dareeraya maaha ee waa jiritaankii dhiigga sidii caadaduba ay ahayd dhiigga caadada lagu yaqaanay dhiigga caadadu wax dareerayaoo shubmaya maaha ee marmarna de waxa weyaan xoog buu yar soconayaa marmarna wuu daciifaya laakiin mar walba wuu jiraa marka afar saacadood dhiiggii hadduu jiro iyo wax ka badan dhiiggaasi caadu noqonaya haddii afar iyo labaatan saacadood wax ka yar uu jiro deetana uu sidaa ku tagana dhiiggaasi caado ma noqonayo istixaadu noqonaya marka afar iyo labaatan saacadood oo xidhiidha marka la leeyahy waa muddada laakiin de waxaa dhici karta in uu maalinta hore toban saacadood ay dhiiggii aragto haddana ay nadiif noqoto waxba weydo maalintii labaad ay iska nadiifaato maalintii saddexaad ay haddana toban saacadood oo kale aragto waa laysku daraya itisaalkan ha ka fahmin in la leeyahay afar iyo labaatanka saacadoo ugu horeeya waa inaanu marnaba dhiiggii aan la waayin hau fahmi itisaalka wuxuu jeeda yani markaynu afar iyo labaatan leenahay afar iyo labaatan xidhiidhsan waa inuu dhiiggii jiro laakiin haddii maalan afar iyo labaatan saacadood si goosgoosa uu jiro mararka qaarkood ay nadiif ayadoo dhiigba aanay haynin waxbaba calaamadiba meeshii ka muuqanin dee saacadaha la xisaabin maayo wey saacadaha nadiifta ay ahayd la xisaabin maayo وأكثره inta ugu خمسة عشر يوما waa شaن iyo toban maalmood bilayaaliha oo habeenadoodina habeenadoodina ay ku jiraan fain zaada calayha شhan iyo toban haddii dhiigu dhaafo fahuwa istixaadatun dhiiggaasi dhabar furan buu noqday sidii kii habeen iyo maalin ka yaraa habeen iyo maalin hadduu ka yaraadana damu fasaad baa la yidhaahdaa laakiin de waa istixaadadaasunbuu gelaya wagaalibuhu inta badan yani sida haalibka ee dumarku dhiiggan ay arkaan situn aw sabcun ama markaa toddoba maalmood ama habeen wlmuctamadu fii kuli dalika istiqraa waxaasoo dhan waxaa loo cuskaday waa istiqraagii waa dabagalkii markii la dabagalay iyo waxaa la ogaaday inta badan dumarku lix ama toddoba inay yihiin inta ugu badan aanu dhaafi karin xadka aanu dhaafi karina shan iyo toban maalmood inuu yahay halka aanu hoos uga mari karina inuu yahay afar saacadood waa dabagal markii lagu sameeyey baa sidaa lagu ogaadee xadiis baa sheegay maaha wa aqalu nifaasi dhiigga caadada inta ugu yari laxdatun waa ilbiriqsi wa uriida biha waxaa ilbiriqsiga loola jeedaa zamanun yasiirun yani waa wakt wax yar haddii dhiig ba la arkay dhalmada dabadeed waa nifaas baa la odhan intuu doonaba hala ekaaday wabtidaau nifaasi dhiiggii nifaasku wuxuu ka bilaabmi min infisaalilwaladi markii ilmuhu soo wada baxo markaa kadib ayaa dhiigga caadadu uu bilaabmayaa de wixii ilmaha la soo baxay waa inagii ama ka soo horreeyey dhiig caada maaha dhiig nifaas maaha marka dhiiggii nifaasku waa markii ilmuhu soo wada baxo wa akaruhu inta ugu badani dhiigga nifaaska inta xadka ugu badanee uu socon karaa situuna yowma waa lixdan maalmood wa haalibuhu sida haalibkee dumarku ay maaragtay waxa u badan yihiinna arbacuuna yowman waa afartan maalmood wlmuctamadu fii dalika waxaa loo cuskaday waxaasoo dhan isagana alistiqraau aydan waa dabagalkii un isaguna wa aqalu uhri gabadhu inta ay daahir tahay Eh, yani waxa weeye waa qalu uhri uhri inta ugu yar alfaasili uhrigii kala saarayay bayna alxaydatayni labada xayd labada xayd ama labada dhiig caado muddada udhaxayse gabadhu ay daahir noqon kartaa hamsata cashara yowman inta ugu yari waa shan iyo toban maalmood waxtaraza wuxuu iskaga qabtay biqowlihi hadalka uu yihi bayna alxaydatayni laba xayd uhriga udhexeeya markuu wuu ku saaraya canilfaasili bayna xaydin wa nifaasi duhrigii u dhaxaynayey dhiig caado iyo nifaas dhiig dhalmo idaa qulnaa haddaynu ku soconno bil asaxi sida xooga badan ee ah ina alxaamilata xiidu gabadhii markaa uurka lahayd inay dhiiggii caadada heli karto fa inahu adaba dhiigga markaa duhrigaasi yajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado duuna khamsata cashara yowman shan iyo toban eh, gabadha dhiigga eh, gabadha uurkani hadday dhiig aragto dhiiggaasi ma waa caadaa la odhanaya waa dhiiggii xaydkaa la odhanaya mise waxaa la odhanayaa waa dhabar furan culammadu way ku muransan yihiin madhabka shaafici waxaa u xoog badan inuu dhiiggaasi caado yahay oo dhiiggii caadaiyo axkaamtii xaydka uu yeelanayo haddaba taa haddaynu ku soconno buu leeyahay gabadhii waxaa dhici karta iyadoo dhowaan dhiiggii caadadu ka go-ay oo ka daahir noqotay intaan shan iyo toban maalmood ka soo wareeginba inay umusho oo haddana dhiiggii nifaasku uu ku yimaado markaa waa caadi way dhici kartaa buu leey sidoo kale xagga dambena way ka dhici kartaa bay yirahdeen markii dhiiggii nifaasku uu ka go'o ee lixdankii maalan ugu badnaantiisii uu gaaro hadday nadiif noqoto daahir noqoto iyadoo shan iyo toban maalmood ka soo wareegin haddii dhiig ka yimaado dhiiggii caadada inuu yahay baa lagu xambaarayaa oo tuhriga nifaaska iyo xaydka u dhaxaynaya 15 isagu uu ka yaraan kara wala hadd li tuhrigaasi muddada ay gabadhu daahirka tahay inta xadka ugu badani waa halkii hadii la yiraahdo xad ma laha baynu leeyahay ay tuhri tuhriga xad ugu badani ma jiro faqad tamkusul mar'atu waxa dhici karta gabadhu inay iska joogto dahraha waqtigeedo dhanba bilaa xayd dhig la'aan iyadoo dhig caadaba arag inay iska noolaato ayaa dhici karta ama aalibu uhri laakiin haddaadna weydiiso dumarku siday u badan yihiin uhrigoodu wakhtigooda ay aahirka yiri u badan yahay fa yuctabaru laga soo waaa laga qiyaas qaadan biaalibilxaydi xaydka sidii ay dumarku u badnaayeen fain kaana xaydu sittan haddaynu nidhaahno dumarku lix bay u badan yihiin fa uhru arbacatu wa cishruuna yowma inta ugu badan marata siday dumarku u badan yihiin uhrigooduna afar buu noqon aw kaana alxaydu sabcan haddii markaa xaydka dumarku siday u badan yihin ay toddoba noqotona fauru alaaatun waishruuna yowman oo markaa yani de bishii soddon bay markaa isku noqonayaan wey dumarka badankooda soddon bay isku noqonayaan maaratay dhiigoodii iyo iyo maarata waktigii ay daahirka ahaayeen markaa soddonkii unbaad kala jaraysa wa zamanin muddada ugu yaree taxiidu fiihi lmar'atu gabadhu ay markaa dhiigga caadada ku heli karto wa fii bacdi nusakhi aljaariyatu baa ku qoran aljaariyatu iyo almaratu way istagayan aljaariyatuna waa gabadhi yarayde tiscu siniina sagaal jir qamariyatun tiscadaynu markaa haddaynu tiscada ka nacteeno in siniinada laga nacteeyaa fiicano tiscu siniina qamariyatin la yidhaaho lakin aniga qamariyatan buu ii qoraya waa sida laga laga fiicany tiscu siniina sagaal sanadood oo qamariyatin tii dayaxa ah sagaal sanadood markay gabadhu gaadho ayuunbaa dhiiggan caadada heli karta falow ra-atu haddii ay aragto qabla tamaami bizamanin muddo sagaalkii ka hor muddadaasoo yadiiqu ka idh ka cidhiidhsan can xaydin wa uhrin iyo wakti uhri muddo ka cidhiidhsan haddii ay ku arag maaragtay in eh, sagaalkii ka hor ay aragto eh, dhiiggaasi fa huwa xaydun dhiiggaasi xayd buu noqon wailaa haddii muddadu aanay ka cidhiidhsanayn intaa aynu sheegnayna falaa xayd noqon maayo wuxuu inoo sheegayaa haddii gabadhii sagaalkii oon buuxsamin ay dhiig aragto sagaalkii u buuxsaminoo maalmo uga dhiman yihiin hadday dhiig aragto waxaynu odhanaynaa sagaalkii goormay ugu buuxdaa waxaynu eegaynaa inta uga dhiman intaa uga dhimani haddii ay tahay muddo ku filan dhiig caado iyo wakti ay gabadhu daahir noqoto wax ku filan haddii ay tahay waxaanay aragtay dhiiggii caadada maaha haddii muddada uga dhimani aanay intaa ku filaynna xagganu baynu isugu duwaynaa inay sagaalka u dhamaadeen baynu ka soo qaadiyo dhiiggeedan caadaynu ka dhigi marka inta ugu yari dee waa lix iyo toban ilan dhiiggii eh, duhrigii shan iyo toban baa ugu yar sow xaydkiina maxaa ugu yar dee maalin maca habeenkeedii isku dar marka lix iyo toban haddii iyadoo lix iyo toban iyo wax ka badani sagaal jirkii uga dhiman yihiin ay dhiig aragto dhiiggaasi xayd maaha haddii iyadoo lix iyo toban wax ka yari ay uga dhiman yihiin sagaalkii ay dhiig heshana dee way yar degdegtay unbaa la odhanaya sagaalkii waxba ugama dhinne waxa weeyi dhiiggii caadada ayaa laga so qaada ayd baa laga soo qaada falow ra-atu hadday aragto qabla tamaami tisci sagaalkii oon buuxsamin bizamanin muddo yani muddo ka hor bay aragtay sagaalkii muddadaasoo yadiiqu ka cidhiidhi ah can xaydin wa uhrin xayd iyo uhri aan qaadi karin muddo aan qaadi karin ayaa sagaalkii uga dhiman fahuwa xaydun waxay aragtadaba waa xayd wa ilaa haddii muddada uga dhimani aanay intaa ka cidhiidhsanayna ay intaa ku fillaan kartana falaa waxaanay aragtay markaa xayd noqon maayo wa aqalulxamli xamli ama uur ilmihii uurka maaragtay ku jirayay ilmihii inta ugu yaree uu markaa caloosha ku jiri karaa zamanan xagga muddo markaynu ka eegno sittatu ashhurin lix bilood ayaa ugu yaraan ilmo dhammaystirani uu caloosha ku jiri karaa hadduu ilmo dhamaystiraan dhasho ilmo dhamaystiran wuxuu ku dhalan karaa lix bilood ugu yaraan wa laxdataani buu iyo laba ilbirqsi laxdataynkaa way iska raaciyaan fuqahaduyo yacni waxay leeyihiin dee jimaac baa meeshii imanaya dee markaa laxdadii jimaacu dee way ka horreynaysaa lixda bilood kuma xisaabsana dhalmadiina iyaduna ugu yaraan laxday u baahan tahay laxdadii dhalmaduna iyaduna lixdan bilood kuma xisaabsana lixdan bilood waa intii ilmuhu caloosha ku jiray uun ee maaragtay dhalashadiisii iyo caloolgelkiisii kuma jiraan bay leeyihin wa akaruhu muddada ugu badana ilmuhu uu caloosha ku jiri karaa zamanan xagga zamanka markaynu ka eegno arbacu siniina waa afar sannadood wa haalibuhu sida ay u badan yihiin markaa dadku bani aadamku siduu u badan yahay intuu caloosha ku jiraa zamanan xagga muddada tiscatu ashhurin waa sagaal bilood walmuctamadu fii daalika arrinkaa waxaa loo cuskaday buu yidhi oo laga qaatay alwujuudu waaqaca iyo wixii la arkay marka ilmo afar bilo sanadood ka badanna lama arag ilmo lix bilood wax ka yar ku dhasho dhammaystiranna lama arag dee dadku siday u badan yihiin la arkayna waa sagaal bilood wey wayaxrumu bilxayd xaydkii waxaa xaaraan ku aya wanifaasi dhiiggii markaa dhalmada wa fii bacdi nusakhi waxaa ku qoran wayaxrumu cala alxaa'idi gabadhii xaaidkahayd waxaa ka xaaraana amaaniyatu ashyaa sideed arimood axaduhaa midka koowaad asalaatu salaadii waa ka xaaraan fardan aw nafla faral iyo sunaba wakadaa waxaa lamida ah sajdata tilaawati washukri sujuudu tilaawihii iyo sujuudu shukrigii waa ka xaaraan wathaani qodobka labaad asawmu soonkii fardan aw naflan faral iyo sunaba waa ka xaaraan wathaaliu ka saddexaad qira'at lqur'aani qur-aankii inay akhridaa waa ka xaaraan waraabicu ka afraad masul musxafi kitaabkii qur-aankaa ah inay taabato wa huwa musxafku ismun wuxuu magac u yahay lilmaktuubi waxaan qoran ee min kalaam illaahi tacaala hadalkii ilaahay ah ee bayna dafatayni labada jaldi udhaxeeya yani yani wuxuu inoo sheegayaa eh, qur-aanku ama ama muxuu ahaye musxafku musxaf waxaa la yidhahdaa buu leeyahay hadalkan ilaahay ee ku qoran waxaan labada jaldi udhexeeya labada yani waa inoogu tacriifina waa kitabkii qur-aanka aha wey kitaabka qur-aankana laba jeldi buu leeyahay hadalkaa ilaahay ee halkaa ku qoran iyaa musxaf la yidhaahdaa buu yidhi oo loo maaragtay loo bartay kitaabka laftiisi waraaqihiina ama maarata waraaqihii ay hadalka ilahay uu ku qornaana musxaf baa markaa la yidhi wa xamluhu in markaa musxafkaa la qaado waraaqaha kalaamka ilaahay ku qoran yahay in la qaado ayaa isaguna xaaraan ah ilaa idaa khaafat calayhi haddii ay u baqato mooyaane inuu cadow gaadho ama kitaabkii inuu meel ku dhaco oo kitaabkii markaa de ihaana soo gaadho haddii ay uga baqato de way qaadaysaa kitaabka meel karaamo leh iyay dhigaysa ama ilmo yaroo waxay aragtay kitaabkii dee ku ciyaaraya way ka qaadaysaa meel hagaagsan iyay dhigaysa wlkhaamisu ka shanaad dukhuululmasjidi masjidkii oo la galo lilxaaidi gabadhii markaa xaaidka ahayd yada nufasaagiina waa lamide xaaraan buu ka yahay in khaafat talwiiahu hadday ka baqatay in masaajidkii ay markaa wasakhayso yani wax soo gaadhaan wasaadisu ka lixaad aawaafu awaafkii fardan aw naflan faral iyo sunaba xaaraan buu ka yahay wasaabicu ka toddobaad alwau waa galmadii wayusanu waxaa haddaba loo sunneeyaa liman ninkii waia galmooday fii iqbaali demi iyadoo gabadhu ay ku jirto dhiiggiiyo waktigii dhiiggu uu markaa soo markaa waa wey soo qaabilayay ah soo qabil waa loogala jeedaa yani waa markii dhiigga horaantiisii waa markii dhiiggu oog xoogga ahaabaa loo jeeda intii dhiiggu xoogga ahaa oo dhiigga horaantiisiiya haddii ninkii uu gabadhii jimaaco waxaa loo suneeyaa atasaduqu bidinaarin hal dinaaroo dahaba inuu sadaqaysto inagin waa afar garaam iyo waxyar waliman waia kii marka ninkii galmooday fii idbaarihi wakti uu sii jeedo dhiigu wati dhiigu sii jeedo oo uu yani gabaabsiiyahay uu yaraaday isagana waxaa loo suneeyaa atasaduqu binisfi dinaarin inuu sadaqaysto dinaar barhki waa iska sunna markaa labadu laakiin de qofkaasi dembi buu ku dhacay xaaraane waa inuu ilahay dembi dhaaf weydiisto waa hadduu ka warhayn wathaaminu kii sideedaad alistimtaacu waa in markaa lagu istimtaaco oo raaxo laga doono bimaa bayna surati warukbati wixii u dhaxeeyey gabadha xudunteeda iyo jilibkeeda inta ay dhiigga leedahay min almarcati markaa yani xuduntii iyo jilibkii gabadha ka midka ahaa inta udhaxaysa waa in aan markaa lagu istimtaacin falaa yaxrumu haddaba xaaraan noqon maayo alistimtaacu bihimaa xudunta lafteed iyo wixii la sinaa iyo jiribka laftiisii in lagu istimtaacaa xaaraan noqon mayse inta xaaraantii waa xudunta iyo jiribka inta udhaxaysa laakiin jiribka lafahantiisu xaaraan maaha xudunta lafteeduna xaaraan maaha buu leey walaa bimaa fawqahumaa waxa ka koreeya xuduntii ka koreeya xuduntii iyo jiribkii markaa dee jiribkii kama koreynaya uu ka hooseynaya xuduntiina wuu ka koraynayaa takliib baa dhacayo dee labadii lan waxa weeye dhinac in laysu raaciyay noqotay markaa fawqi baa laysu raaciyey wixii labadaba ka koreeyana isaguna xaaraan ma noqdo calalmukhtaari sida la doortay fii sharxilmuhadabi marka bimaa fawqahuma waa inaga sheegnayo waa xuduntii wixii ka sarreeyey jilibkana wixii ka hooseeyey xaaraan ma noqda calalmukhtaari buu yihi sida la doortay fii sharxi lmuhadab hadalkaa waxaad ka fahmi karaysaa in meeshan khilaaf ku jiro oo walaa bimaa fawqahumaada uu khilaaf ku jiro marka waxaa qurxoonayd oo fiicnayd inuu sheekhu tan horreysiyu yidhaahdo falaa yaxrumu listimtaacu bihimaa cala almukhtaari fii sharxi lmuhadabi walaa bimaa fawqahuma inuu sidaa yidhaahdo si iihaamka meesha uga baxdo iyo aad iminka waxaad moodaysaa wixii xudunta ka sarreeyey inuu khilaaf ku jiro soo ma oo nawowi sidan doortay sidaana maaha waa ijmaac buu nawowi laftiisu kusoo guurinaya wixii xudunta ka sareeya inuu banaan yahu xalaal yahay waa lagu ijmaacsan yahay buu leeya imaamu nawowi iyadoo muran kuma jiro jilibka wixii ka hooseeyana waa saas oo kale haddaba mukhtaarkani waa maxay mukhtaarku waa xudunta laf ahaanteeda iyo jilibka laf ahaantiisa ma lagu istimtaaci karaa intaas yar weeyaan inta uu nawowi uu yihi maan arag asxaabtoo ka hadlaya culamadii madhabka iyagoo xudunta lafteedii ka hadlaya ama jilibka laftiisii ka hadlaya maan arag buu yidhi wاlmukhtaaru sida la dooranayaana aljasmu bixililistimtaaci marka waa in la jasmiyo inay xalaal tahay buu markaa kadib bu haddana takhriij kala sameeyey marka mukhtaarkaa uu sheegayna maanta ma aha yani anaa si gaara u doortay maahe de waaba kaa sheegay culamadii in aanu waxba ka haynin markaa mukhtaarkani madhabkii unbuu noqonaya yani madhabku marka la eego saasaa soo baxaysa weeyi waana sida muctamadku sida saxdaa weeyi in xuduntii iyo jilibka lafahantiisii aanay xaaraan ahayn harxulmuadabkan hore aynu usoo aragna uma statrada musanifku wuu yihi wuxuu u bayday almusanifu musanifkii wuxuu markaa meesha hadal wuxuu soo dhexgeliyey oo u bayday lidikri maa xaquhu inuu sheego wax markaa xaqiisu ahaa an yudkara fii maa sabaqa in hore loogu soo sheego fii fasli muujibi lqusli halkii lagaga warramayay waxyaalaha maydhiga waajibiya wax ahayd in lagu soo sheego iyuu haddana imika sheekhu u bayday buu yidhi o faqaala wuxuu waxa ka xaaraana calى اjunubi ninkii junubka ahaa khamsatu ashyaa han arimood baa ka xaaraan marka inuu aggaa kusoo sheegay ahayd buu yihi halkan uu dabageliyo markuu gabadhii xaadkaad wii ka xaaraan ahayd sheegay ayuu qofkii janaabo qabayna raaciyey axaduhaa midka koowaad asalaatu salaadii weyi fardan aw nafla faral iyo sunaba wahaani ka kalena labaad qiraaat qur'aani quraan akhriskii hayra mansuukhi tilaawati waa qur-aankii tilaawadiisa aan la nasakhin aayatan kaanat aayad ha noqoto markaa waxaa la aqriyaya tilaawadaasi waayahay aw xarfa ama qiraa'adaasi aayad markaa ha ku noqoto oo mid aayad la aqriyaya ha noqoto aw xarfan ama xaraf qur-aankii ka midaba ha noqotee siran hoos ha loo akriyo aw jahran ama halala jaaro kor ha loo akriyo marka faahfaahin aanu markii xaaidka laga hadlayay noo gelin buu hadda inoo sii galay waa faa'iido kaluune ku darsoo tii horena u raaci oo arrintani junubko keliya uma taalle dee xaaidkiina waa la mid oo qur-aankii la nasakhay ee tilaawadiisa la nasakhay ashaykhu washaykatu idaa zanayaa oo kale dee way iska akriyi karaan oo loo diidi maayo ila imika qur-aan maahe qur-aankii xaaraanta ahaa ama ha yaraado ama ha bato oo xataa hal xaraf looma ogola haddii niyadiisu ay qofkan tahay qur-aan akri in inuu yihahdo isagoo inaa actaynaa akri isle markuu yidhi hadduu aamuso waa dambaabe maxaa yeelay inuu qur-aan akriyay weliba camalkiina wuu gudagalay markaa dembi bay noqonaysa siran aw jahran ama hoos ha akriyo ama hala jahro wakharaja biqur'aani quraan markaynu nihi waxaa baxay atawraatu walinjiilu tawraad iyo injiil baa baxday oo dee iyagu la odhan maayo junubka akrihi maaye iyagu waxba xaaraan noqon maayaan sidooda kalea in la barto culamadu waa xaaraan ay u yidhaahden wa amaa adkaaru lqur'aan qur'aanka adkaartiisi iyo ducooyinkiisii fataxilu taasi waa xalaal laa biqasdi qur'aanin iyadoo aan loola qasdaynin qur'aan markaad rabbana aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaaba naar inaad tiraahdo adigoo janaabo qaba lagu diidi maayo waayo waana duco de waana aduu quraan haniyooni markaad iska tirada rabbana aatina fi dunya xasanata ama rabbana laa tusi quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmata innaka anta alwahaab haddaanad quraan niyo dee quraan ma noqonayso duana waxa wey ducanimo iyo quraannimo ay ka dhaxaysaa marka kolba kii aad niyootuun bay noqonaysa whaaliu ka saddexaad masul musxafi kitaabkii oo la taabto qur-aanka ah wa xamluhu iyo qaadidiisii min baabi wlaa de waaba mid kasii mudanba qaaditaankii taabashadii haddii taabashadii xaaraan noqotay qaadidiina kasii mudanba marka min baabi awlaa idaafadaasay noqonaysaa oo yani waa qiyaaskii awlawiga ahaa loodhan jiray waa nooc qiyaaska ka mida marka min baabi alwlaa bay ahayd min baabi alqiyaasi alwlaa min baabi alqiyaasi alwlaa deetana qiyaastii baa la gooyey min baabi alwlaa baa soo hadhay haddana way iska tankiiriyaan culamadu mararka qaarkood min baabi awlaa bay iska yidhahdeen والرابع كأفراد الطواف طواف كي وي فرضا أو نفلا فرل يسنة كدونبا والخامس كشرط اللبس في المسجد مسجد لقول نقاد لجنوب مسلم آه قف كي جنوب كها مسلم كها وكنا قاني أيام مركا يسوون حاران جنوب كي الله ما وقال مسجد كنا قادو مسلم كي قال كها dhib ma laha baa la yidhi in masaajidka haddii markaa maslaxadii ay ku jirto inuu masaajid ku jiro hadduu qur-aanka dhegeysanayo ama dee masaajidkaba markaa jeelba laga dhigo halkaa lagu yar xidho tiirka lagu xidho Eh, waxba la ohan maayo waa junub masaajid ka saara lama ohanayba nebigu waa kii ku xidhay smaamat ibn ahaalo nin weyn carbeed ayuu nebigu tiirka ku xidhay dee kolley nin weynina janaabo kama madhna haddii la yidhaha uu ka soo maydhayna waa gaalo dee waxba gaal markaa maydhigiisu macna ma yeelaya markaa mar haddii nebiguba ku xidhay eh, waxaa la yidhi isaga waxba taas loo diidi maayo ilaa lidaruuratin qofkii muslimkaa masaajidkii ku nagaan maayo haddii daruura ay jirta mooyaan oo waa maxay kaman ixtalama waa sidii ninkii riyooday filmasjidi masjidka dhexdiisa intuu masjidkii seexday iyuu riyooday deetna wuu janaaboobay watacadara waxaa adkaatay oo suuroobi weyday khuruujuhu minhu inuu masaajidkii ka baxo likhawfin calaa nafsihi isagoo naftiisa u baqanayaba daraaddeed cadow baa dibadda taagan ma bixi karo aw maalihi ama xoolihiisiibuu u baqaya dee masaajidkii markaa wuu iska dhex joogaya amaa cumuurulmasjidi masjidka ka tallawga uu ka tallaabayo maaran bihi isaga oo dhex maraya uun min ayri lubsin oon ku hakanaynin falaa yaxrum isagu xaaraan maaha inuu intuu halkaa ka soo galo qofkii junubka ah uu dhinacaa haddana uga baxo loo diidi maayo ilaa caabiri sabiili bal walaa yukrahu fi asaxi waliba sida waliba xooga badan xataa karaaha maaha buu waayo aayaddii qur-aanka ahayd baa soo reebtay watarad wataradudu ljunubi ku dhex maaragtay eh, noqnoqoshada uu qofkii junubka ahaa uu ku dhex noqnoqonayo ama dhex sosocodka uu dhex sosoconayo qofkii junubka ah filmasjidi masjidka dhexdiisu bimansilati lubfi waa sidii nin ku hakaday hadduu intuu soo galo dhex werwareegeysto de waxa weye oo uu yidhahdo anigu maan fadhiisanin ama maan istaagin oo maan nagaanin laga yeeli maayo kol hadduu dhex meeraystay waa ku nagaaday masaajidka waa dambaabay wakharaja bilmasjidi masjid marka waxa baxay almadaarisu madrasadihii qur-aanka iyaga de qofkii junubka ah wuu iska soo dhexgeli karaa warubutu iyo ribaadyadii ribaadyaduna waa guryihii ardaydu ay seexanaysay markii madrasad la dhiso waxaa la dhisi jiray qofkii waqfi madrasada la baxaa wuxuu samayn jiray haddana guryihii ardaydu ay degaysayna wuu raacin jiray sideenan may ahayn madrasadihii dadkii hore ay waqfiga ula bixi jireen madrasadda waxaa la socon jiray halkii ardaydu ay degayso iyo halkii macalimiintu ay degayeen iyo weliba mushaharkii macalimiinta dukaamadii ay ka soo baxaysay iyo waxaasoo dhan baa laysu raacin jiray deetana madrasaddu tukaan may noqon jirin laakiin iminka kolkii madrasadii oo engegan laguu dhiibay adigiina biil baad u baahan tahay dee dukaan baad u bedeshay uma statrada intaa kadib u sheekhu wuxuu u beedhay almusanifu sheekhii wuxuu u beedhay aydan maaragtay mar labaad min eh, min axkaami alxadath alabar buu ka soo guuray axkaamtii xadathulabarka ilaa axkaami alxadath alasqar axkaamtii xadathkii yaraa weyse jabkii ayuu u wareego faqaala wuxuu yidhi wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala almuxdithi kii muxdidka ahaa xadathan asqara xadath yar kii qabay alaaatu ashyaaa saddex shay baa ka xaaraana asalaatu salaadii baa ka xaaraana waawaafu awaafkii baa ka xaaraana wamasulmusxafi qur-aankii inuu taabto waxamluhu iyo inuu qaado kii aan weyse qabin isagana waa ka xaaraan wakadaa waxaa lamida musxafkii khariiatun galkii galkii musxafka wa sunduuqun iyo boorsadii yarada kitaabka loo sameeyey labadaasoo fiihimaa musxafun qur-aankii kudhex jiro galkii qur-aanka oo qur-aankii kudhex jiro waa xaaraan la taabto hadduu galkiioo keliya yahay la diidi maayo ama shandadii yareed boorso yaroo kitaabka loo sameeyey oo iyadana kitaabkii ku dhex jiro in la qaadaa iyadana xaaraan bay noqonaysa laakiin shandad weyn oo kitaabka loogu talagelin de alaabaha loogu talagalay oo qur-aan ku jiro haddaad shandada qaadda adigoo shandada uu qasadkaagu yahay dhib ma laha wayaxilu waaba kana waxaa xalaala xamluhu in qur-aankii la qaado fii amticatin isagoo alaab kale iskaga dhex jira wa fii tafsiirin iyo isagoo markaa tafsiir ku dhex jiraba kitaab tafsiirah oo quraankiina ku dhex qoran yahay waa la qaadi karaa laakiin fii tafsiirin tafsiir akara ka badan min alqur'aani qur-aanka waa in hadalka tafsiirka ihi uu qur-aanka ka badan yahay marka xuruufta la tiriyo wa fii danaaniira waxaa bannaan in qur-aankii la qaado isagoo lacagtii ku qoran wa daraahima lacagtii diinaarkii dirhamkii isagoo ku qoran laag marka berigii hore lacagtay qur-aanka ku dhex qori jireen markaa lacagtii qur-aanku ku qornaa dee laga maarmi kari maaye iyaduna waa la ogolyahay wa khawaatima iyo kaatunadii nuqisha calaa kullin minhaa mid kastoo kamida lagu qoray lagu nashqadeeyey qur'aanun qur'aanka kaatunkii lagu qoray isagana la odhan maayo tu iska bixi markaad weyse jabtee waad iska sidanaysa walaa yumnacu la diidi maayo loo diidi maayo almumayizu inankii yaraayee wax kala garanayey laakiin aan qaangaadhin almuxdiu ee weyse jabay min masi musxafin kitaabkii qur-aankahaa inuu qaato u taabto walawxin iyo markaa looxii qur ugu qornaa inuu qaato loo diidi maayo lidiraasatin si uu markaa u diraaseeyuu u barto wa tacliimi qur'aanin iyo qur'aan baristii yani isagaa la baraya qur'aan baristii qur'aan isagaa la barayo baristii inuu markaa u qaato oo markaa de ka akhristo loo diidi maayo isaga waa laga soo reebayaa wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallah aclam